alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu alaa muxamedi wala ali muxamed w slama tasliima kasiira waxaa inoogu dembeeyey masaladii ku saabsanayd alumuuru bilmaqaasid ama alumuuru bimaqaasidiha niyadu cibaadaad oo keliya ma gasho ee xataa mucaamalaadka waa gelaysaa oo abwaabta mucaamalaadka abwaab badan bay niyadu soo gelaysaa waxaa jira nin iyo aabbihii isku magac marka oday wuxuu maqlay inan iyo aabbihii oo isku magac cabdurasaaq cabdurasaaq markaasuu wuxuu su'aalo yidhi haddii lasyahay imika inan meheriya ma odayga u mehersantay buuhi mise inanka markaasana dee kii loo niyeeyey u mehersantay ya waa baabkii cuquudda oo niyadu gashay soo ma waayahay masala waxaa la sheegay abu xaniife inuu ardaygiisii abu yuusuf ammaanay markaasuu yihi maa sha allah adigu cilmiga waxaad ku tahay hadda cajiib markaasaa waxaa la yidhi abu yuusuf baa istuhmay xalqadii ka maqnaaday mar hadduu shiikhu ku taskiyeeye shiikh lamida midaa tahaye maxaad xalqadda ka tagtaa markaasuu ordo waxa weydiisaan nin e, doobilo ah qolyahan dharka maydha ayaa qamiis loo geystay oo nin u geystay qamiiskii wuu maydhay dabeedna qamiiskii markuu maydhay ayuu qamiiskii ninkii ma siinin ee waa ka khiyaamayey ujrat lkhasaala ma lagu yeelanaya mise lagu yeelan maayo masladaa soo weydiiya hadduu yidhahdo waa lagu yeelanaya waxaad tidhahdaan akhata hadduu yidhahdo lagu yeelan maayana waxaad tidhahdaan akhata sidii baa lagu sameeyey waa la soo weydiiyey tuu yidhaahdaba waxaa la yahay akhata sheikhiisii buu u yimi markaasoo idhi masaladii baa ku wadda waan iska garanaya saadoo ma timaadeene tafsiil baa masalada ku jira wakhtiga uu maydhay haduu markuu isagu khiyaameeyeyoo qaatay uu maydhay dabadeed ujratulkhasaala lagu yeelan maayo waayo isagaa maydhay laakiin qabla daalik hadduu maydhay isagu u maydhay ujratulkhasaala waa lagu yeelanaya waxaynu uga jeednaa masalada raajix iyo marjuux hadda ka warrami mayno oo dee ninkan waxa kaga maqanba wax ka badan masalatu dafri masale la yidhaahdana waa jirta laakiin ka tilmaamaynaa sheikhu ictibaarka wuxuu ku dhisay calaa xasabi niya inay ku xidhan tahay ujradu maqsuuduna haada baabka talaaqa marka laga hadlayo waxaa loo qaybiyaa kinaayo iyo sariix mid alaaqnimada ku cad erayga alaaqnimada ku cad waxaa la yidhahdaa sariix baa la yidhahdaa erayga aan talaaqa ku caddaynna maxaa la yidhahdaa kinaaya eraygu hadduu yahay sariix uu yahay looma shartiyo inuu talaaqnimo uga jeeday lama shartiyo niyadu waa laba waa niyat lmacnaa iyo niyat liqaac lafdiga inuu yidhaahdo waa la shardiyaa inuu niyoodo oo aanu khaa'an iyo sabqulisaan u soo bixin oo hadduu is yidhaahdo waxaad tidhahdaa alabtuki oo yidhahdo tallaqtuki ila way isu yaro dhow yihiin ma furmaysaa waan ku faray buu is yidhi dhahoo dabeedna wuxu uhi waan ku furay sa isuma ekaa ninkii wuxuu yidhi waan ku furay laakiin muraadkiisu ahaa inuu yidhahdo waan ku faray ma inama alacmaalu biاnniyaati wa inama likuli mri'in maa nawaa marka niyadii ma gasha waa yahay sariix hadduu eraygu yahay macnahaas inuu u jeeday lama shartiyo bimacnaa inuu furo inuu muraadkiisu ahaa erayga mar hadduu doonaayey way furmaysaa ila hadduu doonayo inuu yidhaahdo waan ku faray waan ku furay muu doonayno erayga niyatuliqaac ma lahayn hadduu doonayo inuu yidhahdo talabtuki waan ku doonay waan ku rabaa oo uu yidhahdo talaqtuki sabqulisaan ay tahay halmaan niyatuliiqaaci ma rabin eraygan inuu rido eray kaluu rabay iyadan furmi mayso laakiin hadduu u qasday inuu yidhaahdo tallaqtuki dee waxay noqonaysaa ama waan ku furay hadduu doonaayo inuu yidhaahdo waan ku furay hadduu doonaayo inuu yidhaahdo oo uu yidhi way furmaysaa lamana odhanayo maxaad uga jeedday waayo eraygu waa sariix eraygu mar hadduu sariix yahay looma shartiyo in macnuhu maqsuud yahay oo sidaa looga jeeday lama odhanaayo maa muraaduka bihi laakiin hadduu kinaayo yahay waxaa la odhanaya maxaad uga jeedday maalan orod reerkiinni qabo ilxaqii biahlik waa kinaayo ilxaqii biahlik nebigu waxbuu ku furay gabadhii nebigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi ilxaqii biahlik dee alaaq baa laga soo qaaday eray kaloo alaaqana lama sheegin laakiin saxaabigii ilxaqii biahlik yidhi kumu ahaa kacbu bnu maalik kacbu bnu maalik ilxaqii biahlik waa yidhi laakiin may furmin gabadhii waayo eraygan baa kinaayo ah maadaamuu kinaayo yahay alaaq haddii looga jeedana alaaq bay u dhacaysaa noqonaysaa haddaan alaaq looga jeedinna alaaq noqon mayso marka khulaasadu waxay tahay abwaab badan bu saa u gelayaan xataa kufriga erayo badan baa dee lagu kufrinayaa oo niyada haddii markaa macnaha kufriga a ah looga jeeday ay kufri noqonayso nafsulkelima hadday qaar kale yidhaahdaan oo isticmaalaan laakiin macnaha aynay uga jeedin aynay kufri noqonayn oo ashyaada muxtamil ah oo kufri iyo hayrkii aqbalaya labada mid walba almacna alaswa haddii maqsuuduu yahay oo loo jeeday waxay noqonaysaa kufri almacna alaswa haddaan loo jeedin ma noqonaysa kufri waxaynu ka hadlaynaa waa erayada muxtamilun lilkufri waligayrihi labada mid walba aqbalaya niyo keliya dhici karta inuu ruux ku kufriyo oo aan odhaah iyo ficil midnaba la socon ahlucilmi waatay yidhaahdaan man nawa alkufra fi lma'aali kafara fi lxaali kii kufri niyooda inuu dib ka gaaloobi doono sidaa niyeeyaa isla markaasuu gaal yahay masalan wuxuu niyeeyo go'aansaday inuu beledada gaalada tago oo la qabsado oo bacda ishriina sana uu kufriyo milada ka baxo lakiin iminka wuxuu ku sugnaa aahiran islaamnimadii iminka inuu kufriyo ma rabo lakin wuxuu isleeyahay bacda ishriina sana kufri oo diinta ka baxa isla markaasuu gaal yahay culamadu yidhahdeen muxuu ku gaaloobey niyadaa kufriga uu niyeeyey walow ma'aalan ayuu isla markaaba ku gaaloobaya baabka niyada waxyaalaha ku tacalluqa waxaa ka mid a waswasada dadka qaarkood ku dhacda oo niyadii ay ka shakiyaan salaaddii maad xidhan ya waysada maad niyeyn waxaan maad samayn takbiirtii ku celcelinayaan waswasadaasi waa in la tuuraa abu xaamid alghazaali waxa uu yidhi alwaswasatu fii niyati الsalaati sababuhaa khablun fi اlcaqli aw jahlun biالsharci waswasada niyada salaada waswasa ruuxa kaga dhacdaa waxa u sababa laba arrin mid ama waa jahli shareecada laga jaahil aan la garanayn baa u sababa ama nuqsaan xagga caqliga kaga jirta ayaa u sababa hablun fi lcaqli caqligiisa wax ka sii yihiin saas aawadeed dadka xanuunsanaya waa asxaabu waswasa inta aanu xataa xanuunku ka soo daahirin waswasadu waa ka muuqataa wixii waad samaysay waad samaysay laakiin inaad markaa waxa weeye tidhaahdo may maad odhan may maad niyeyn dee caqliga xaggiisa ayaa wax ku jiraan marka labadaa mid ayuunbaa keensata sheikhu waxau idhi xafidahu allah ma jacala allahu calayna min xaraj fii diinihi walam yakun lahu ciwaj fii kuli diiqin yujlabu taysiiru falaysa fii minhaajina tacsiiru maa jacala allahu ilaahay kama yeelin calaynaa korkeenna min xaraj wax dhiba ilaahay korkeenna kama yeelin fii diinihi diintiisa gudaheeda wax dhiba iyo mashaqo ah kama yeelin iyo dhibaato ah walam yakun lahu ciwaj uma sugnaanin diinta wax markaa qallooci uma sugnaan diintu waa qumantoo toosan tahay waa cadlun fi laxkaam sidqun fi lahbaar wax allo wixii khabaree lagu sheegay waa wada run wax allo wixii xukumee lagu sheegayna waa cadaalad wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa cadla culammadu waxay yidhaahdeen sidqan fi lahbaari wa cadlan fi laxkaami saasay yidhahdeen marka qalloc ma leh hadduu akhbaarta galo wuxuu noqonayaa kadib hadduu axkaamta galana wuxuu noqonayaa dee tacadi iyo dulmi iyo jawr marka labada mid walba shareecadu waa ka dhowran tahay hadday been tahay iyo hadday dulmi tahay mid walba fii kulli diiqin yujlabu taysiiru wax kastoo cidhiidhiya gudihiisa waxaa la soo jiidaa fudaydin la fudaydinayo falaysa fii minhaajina tacsiiru dariiqeenna sharciga ah kuma sugna wax adkayn la yidhaahdaa kuma sugna sheekhu waxa uu tilmaamayaa xafidahu allah wa allah wa iyaah inaan diintu xaraj iyo mashaqo iyo dhibaato aynay lahayn wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diintu waa fududdahay yacnii fudayd bay u saaxiib tahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra sahlanaan iyo fudayd ayuu ilaahay idinla rabaa adayg idinlama rabo iyo mashaqo yasira walaa tucasira wabashira walaa tunafira addiinu yusrun walan yushaadda addiina axadun ilaa halabah diintu yusrun ay duu yusrin waa mid fudayd u saaxiib ah ama yusrun kaannahu in masderkii lagu magacaabayba oo fudaydka laftiisii diinta yahay oo diintaaba fudayd ah ila kala ablaqsan haddii la yidhahdo fudayd bay u saaxiib tahay iyo haddii la yidhahdo waa fudaydba oo iyadaaba sahlanaansha ah addiinu yusrun ba ablaq ah wejiga kalena waxay noqonaysaa duu yusrin min baabi xadfi lmudaaf walan yushaadda diina axadun ilaa halabah diintana axadnaba iskuma adkeeyo inay ka haalib noqoto mooyaane markaa nusuus iyo adilo badan baa sheegaysa fudaydka diintu sahlan tahay oo fudud ah laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha takaaliifta waxaan lagu camalfali karayna ma jiraan salaadihii waa laynoo sahlay shan salaadood qura ayaa laynooga yeelay waa takhfiif laynoo fudaydinaayo ajarkana kontonkii salaadood ajarkoodii baynu ku helaynaa hamsun fi lcadad wa khamsuuna fi ljri saas wey zakada laynagu waajibiyey xooluhu hadday nisaab gaadhaan muqdur yar baa laga bixinaya shay sahala soonkii labiyo tobankii bilood hal bil qura soomaa la yidhi koob iyo tobanka kale cuno cabba bishaa keliya idinku waajiba inaad sunno la imanaysaan mooyaane xajkiina cimrigoo dhan hal mar buu waajib idinku yahay inaad sunno la imanaysaan mooyaane alxaju mara famaa zaada fa huwa taawuc xajku waa mar qura yani mar baa waajiba waxyaalaha dhibaatooyinkae ruuxa ku soo darinaya aawadeed waa loo fudaydiyaa oo axkaamtii waa laga sahlaa hadday tahay xanuun markuu ku yimaado safar hadduu ku yimaado garasha la'aani hadday ku timaaddo dirqis la dirqiyo oo la khasboo la ikraaha hadday ku timaaddo cumuumulbalwaa wax la yidhahdo hadday ku timaaddo ashyaada qaarkood aan la yska ilaalin karayn waa la sahlay asbaabu takhfiifka culammadu waxay yidhaahdeen todoba arrin baa asbaabu takhfiif keensada toddoba shay baa mid waliba wuxuu sababaa nooc takhfiif ah waclam ana sababa takhfiifi fi sharci sabcatun bilaa tawqiifi wadalika alikraahu walnisyaanu waljahlu walcusru kama abaanu wa safarun wanaqsu fahadihi wa naqsu sabcatu fiima nasu ahdal waa ka ku odhanaya alfaraa'id albahiya waxaad ogaataa asbaabta takfiifku inay tahay ee sharciga ku sugani toddoba inay tahay toddobadaasina waa ikraaha ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan iyo ilowshiyaha iyo garashawaaga shayga la garan waayo oo jahligu cudurdaar waa noqdaa jahligu marka aanu ruuxu garanaynin shaygii waa loo cudray waa cudurdaar wamaa kaana allahu liyudila qowman bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaahay qole ma doonaayo inuu lumiyo markuu hanuuniyey dabadeed ilaa uu u caddeeyo waxay rabbi kaga baqanayaan markaa jahligu waa cudri ruuxii aan garanaynin bes waxaa loo sheegaa uun sida saxan la yimaado waana inoo keeni doona insha allah iyo waalcusru shaygu inay markaa adkaato in layska ilaaliyo dhib ay tahay iska cumuumulbalwaa baa ku jirta oo imminka kabaho kale in laga ilaaliyo najaaso dee waa adag tahay meelaha qaarkood amaakinta qaarkoodoo nijaasa la maraya waa laynoo sahlo maadaamay cumuumulbalwa ku sugan tahay oo in la ilaaliyaa ay adag tahay dhulka kale ka dambeeyuun baa la yidhi di ayaa lagu daahirinaya xataa masjidka markaad soo gelayso ha la eegaa layidhi kabaha hadduu ku arko markaa wax dhiba ciidda markaa ku masexo ciddii baa daahirinaysa ciiddii ayaa daahirinaysa dumarkii markii lagu yidhi maryaha waa inaad jiiddaan oo addimadiinnu waa cawre a ku qarisaan hatii gabadhii nebiga sala allahu aleyh wasallam weydiinaysay xadiiskii culamada qaarkood ay quweynayeen sanadkiisa dacfa ku jire laakiin sheekh albaani wuxuu laba ariiq baa jiro oo isku weynayaan waxay tihi waxaanu soo marraa meel wasakhi ku sugan tahay yani najaase iyo wax la a ah. marka maradaydii waa taabanaysaa ka warran fa kayfa tasnacu nisaau biduyuulihin yuطahiruhu maa bacdahu waxaa طaahirinaya nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam waxa ka dambeeya meesha kale nadiiftee la maraayo ayaa طaahirinaysa ashyaadii marka aan la yska ilaalin karayn waa la sahlay safarkaa ka mid a ah, safarku rukas buu leeyahay jamci salaada la jamciyaa ka mida ah, qasriga la qasrinayaa ka mida ah, salaadaha rubaaciga ah iyo jamciga labalaba salaadood duhur iyo casar la jamcinayo ama maqhrib iyo cisho la jamcinayo xanuunkaa ka mid a asbaabta takfiifka keensata salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin xanuunka laftiisa salaaddii waa loo jamcin karaa salaadihii la jamcin jiray liajri marad xanuunka takfiifaadku sababo waxaa ka mid a in soonkii ramadaan liajli marad in loo afurayo faman kaana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar waa inuu afuro oo rugsada qaato mar hadduu xanuunsanaayo dabeedna uu qalleeyo maalmo kale beddelkooda waxaa ka mida naqsi naqsiga waxaa loo jeedaa naqs alahliya waxa la yidhahdo ahliyadu inay naaqis tahay oo hadduu marka caqligii waayo oo waasho dee wuxuu noqonaya marfuucu lqalam rufica alqalamu can alaaa can asabiyi xataa yaxtalima wa can ilmajnuuni xataa yacqila wa lafdin xataa yufiiqa wa can ilnaa'imi xataa yastayqid naqs lahliya hadday ku sugan tahay waxaa kaloo la mida ah sabigii ilmaha sabiga ah isaguna waa marfuucu lqalam waayo naqs lahliya ku jira nisyaanku waa cudurdaar rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey waxa uu sheegayaa qaala allahu qad facaltu inuu ilaahay yidhi waa yeelay oo waa idinka aqbalay ducada ina allaha wadaca can ummati alkhata'a wanisyaana wama stukrihuu calayhi marka ikraaha iyo khata'a iyo nisyaanka intaba marka waxa weeye ummadda waa laga dhigay yacni dembi loogu qaban maayo haddii la ilaawo salaaddii marka uu ruuxu xasuusto bes inuu tukadaa dembina ma saara man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha laa kafaarata laha ila dat marka wixii adaygu soo galo waa loo fudaydiyaa dadka mashaqadana culamadu waxay u qaybiyaan laba qaybood sheekhuna sharxa waa idinku qaybinayaa culammaduna hortii sidaasay ugu qaybin jirtay mashaqo khafiifoo la taxamuli karo oo takaaliiftu dee mashaqo kama madhna takliif waa maxay waa alabu maa fiihi kulfa aw ilzaamu maa fiihi kulfah waa in la laazimiyo wax kulfa iyo dhibaata ku sugan tahay ama la dalbo waxay kulfa ku sugantay kulfadu waa dhibaatada waa mashaqada marka ereyga takliif baa mashaqo koobsanaya mashaqadaa la taxamuli karayo waa makaarihidii laynoo sheegay xufat iljannatu bilmakaarih wa xufat innaaru bishahawaat jannada waxaa lagu geedaamoo lagu wareejiyey makaarih qabowgaa aynu joogno dhaxantaa aynu joogno kollay laynaga dhaxan badane ayaa biyo qabow la oo salaaddii loo soo kacaya waa nooc mashaqa hurdadii macaanaydii laga kacaya marka mashaqadii la taxamuli karayaa hadday tahay tii jihaadka hadday tahay tii manaasigta gudashada la gudanayo hadday tahay ta weysada cala almakaarih takliifkii baajin mayso maslaxana inoogu jirta ajar weyn ajruki calaa qadri nasabik sida xadiiskii saxiixa baa ku soo aroortay nabigu sala allahu aleyh wasalam caaisha saa ku yidhi mashaqada wixii aan la xamili karayn ama la qaadi karayn ee cusri badan iyo mashaqo badani ku jirto waa laynaga fudaydiyey asbaabta takhfiifaadkae laynooga fudaydiyeyna waa badan yihiin ashyaada qaarkood waaba laynaga ridayba sheekhu wuxuu u qaybinayaa toddoba qaybood taqsiimka caynkan oo kalea waxaa u qaybiyey ciizudiin ibni cabdisalaam kitaabkiisa la yidhaahdo qawaacid alaxkaam fii masaalixi alanaam laba kitaaboo qawaacidu leeyahay mid waa risaalo yaroo waxaa la yidhahdaa alqawaacid asuqra la yidhahdaa waa matbuuca midna waxaa la yidhaha alqawaacid alkubraa dabca qadiima way daabacnaan jirtay isagoo mujallad ah isagoo muxaqaqoo si fiican loo daabacayna laba mujallad isagoo ah baa la soo saaray aw daabacay marka wuxuu odhanayaa anwaacda takhfiifku waa lix qaybood deedna lixdii buu tirinaya alxaafid alcalaa'i kitaab weynoo qawaaciduu leeyahayoo beri dhoweyd la daabacayoo isaguna wuxuu ku daray mid buu ku daro ku istidraakay ou yidhi taa toddobaad ha lagu daro markaa xoogaa alfaadiiyo waxbaa yaro bedelay laakiin asal ahaan sheekhaasaa markaa sheegay nooca koowaad waa isqaatu cibaada sida gabadhii caadada qabtay in soonka laga rido qallana loogu bedelo waa isqaatu cibaada isqaadka dhammayska tirana wuxuu noqonayaa salaadda ila tan waxaa ku jirta soonka qadaa baa loogu bedelay laakiin salaadii hadday dhiigga caadada leedahay iyo hadday dhiigga dhalmada leedahay labada mid walba si dhammaystiran baa looga riday wakhtigaas laa adaan walaa qadaa'an nooca labaad waxa weeye qayb cibaadadii ka mida in la rido sida qasriga salaada la qasrinayo musaafirku qasrinayo juz cibaadadii ka midaa la riday nooca saddexaad ibdaalu cibaadatin biakhafa cibaado in lagu bedelo mid ka fudud sida ruuxii soonka awoodi kari waayey inuu dib ka awoodayana aan rajaynaynin inuu fidyo bixiyo wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin nooca afraad alinaabatu canhu cid kale in laga naa'ib yeelo oo shakhsi kale ka naa'ib noqonayo sida sabigii ilmihii yaraa manaasigta xajka qaarkood in cid kale ka naa'ib noqonayso oo dhagixio kale laga tuurayo ruuxii aan tuuran karayna weynaa ama xanuunsanayeyna in laga tuuro uu cid ka naa'ib yeesho nooca waa takhiiru camalin aw tacjiilu ciiddin ibn cabdisalaam tan labuu ka kala dhigay isagu takhiirkana mid buu ka dhigay tacjiilkana mid kalu ka dhigay laakiin sheikhu isku mid buu isagu ka dhigay camal in la dibdhigo ama camal in la soo hormariyo jamcu taqdiim ama jamcu tahiir salaaddii oo kale lagu sameeyo nooca lixaad in la idmo shay sharcigu diiday ama xaaraan ahaa in la ogolaado la in la sameeyo lidaruura maxduur buu ka cabiray laakiin maxduur inuu u jeedaan u malaynaya ka akli lmaytati lilmudar nooca toddobaad waa oggolaanshaha loo oggolaaday oo loo fasaxay in ashyaada maxduurkee la diiday ee la xaaraantinimeeyey wax ka mida istisxaab lagu sii sameeyo oo layskaga sii sugnaado shay maxduura in la sii irtikaabo oo lagu sii sugnaado taas in la oggolaaday sida najaasaadka markaa qadarka yar ee la fasaxay ee la ogolaaday kama fi lmacfuwaati min alnajaasaat addamu lyasiir iyo waxa la midka marka anwaacdaasay ku dhacdaa marka tii hore aynu sheegnay waxay ahayd asbaabu takfiif tanna waa anwaacu takfiif waa kala laba waxyaalaha aan layska ilaalin karayn nowcan maa waa la fudaydiyaa maa nooca uu ka cabiraayo cumuum ay ka cabirayaan sheekhu waxau yidhi maa jacala allaahu calayna min xaraj ilaahay korkeenna kama yeelin wax markaa dhiba kama yeelin iyo mashaqo ah fii diinihi diintiisa gudaheeda wax xaraja kama yeelin walam yakun lahu ciwaj uma sugnaanina diinta wax qallooci lahu ay liddiin diinta uma sugnaan ciwaj qallooc uma sugnaan ciwaj iyo cawaj ayaa kala duwan shaygii marka waxaa weeye marka la eego isha aan lagu haleelaynin waxaa la yidhahdaa ciwaj shaygii isha lagu garanayo marka saa loo eego inuu qalloocan yahayna waxaa la yidhaha cawaj diinta qallooceedoo kale maxsuus ma aha saas aawadee ciwajun baa ku so aroortay walam yakun lahu ciwaj laakiin shaygii maxsuusa ee indhaha lagu garanayo qalloociisa markiiba uu muuqanayo sida shay sidaa u taagan oo kale wuxuu noqonayaa cawaj buu noqonaya imaamu nawowi waxau yidhi alcawaju bifatxi alcayni waalwaawi fii kulli muntasibin kaalxaa'iطi waalcuudi wa shibhihi waalciwaju bikasri alcayni maa kaana fii aw ardin aw diinin ilaa uu ka yidhi wa qaala saaxibu almataalic alcawaju bifatxi alcayni fii kulli shaksin mar'iyin waalkasru fii ma laysa bimar'iyin kaalra'yi waalkalaam tahdiib alasmaa waallugaat ayuu ku odhanaya wuxuu isla mawdicaa ku sheegay xadiiskii nebigu uu yidhi sala allahu aleyh wasalam fain istamtacta biha istamtacta wa biha ciwaj xadiiskaasuu soo naqliyey dabeedna wuxuu tilmaamay culammadu inay isku khilaafeen dabdiga caynka ma cawaj ba mise waa ciwaj wuxuu sheegayaa inay in badani u dabdiyeen cawaj waana siduu u dabdiyey kitaabkiisa riyaad saalixiinka uu ugu dabdiyey nawowi laftiisa dabeedna wuxuu sheegayaa culamo kale inay u dabdiyeen inuu caynku hoos dhigan yahay waxaan odhanayaa sida saxdiihi waa inuu caynku hoos dhigan yahay marka saas aawadeed dabdiga uu riyaad saalixiinka ku dabdinaayo cawaj wuxuu sheikhu markaa u maray itibaacan ligayrih laakiin sawaabku waxay tahay siduu tahdiib alasmaa waallugaatba ku nasgareeyey qawaaciddii culammadana waafaqsan in la yidhaahdo waa ciwaj oo caynku waa hoos dhigan yihi fii kulli diiqin yujlabu taysiiru wax kastoo cidhidhiya gudihiisa waxaa la soo jiitaa fudaydin falaysa fii minhaajina tacsiiru dariiqeenna kuma sugna oo kama mid aha adkayni laa dararun walaa diraarun jaari faduru laa yuzaalu bilidraari laa dararun walaa diraarun jaari dhib la bilaabo iyo dhib lagu aargoosto oo lagu jawaabo midna ma soconayso oo mid dhacaysa ma aha bimacnaa inay dhacdaa mashruucinoo ma aha inay dhacdo waa laynoo diidaya faduru laa yuzaalu bilidraari dhibaatada ama fadaru dhibta laa yuzaalu bilidraari laguma zuuliyo laguma kaxeeyo dhibis cid la dhibaayo laguma kaxeeyo addararu yuzaalu sharcan bay culammadu yidhahdaan dararka waa la zuuliyaa sharcan ay fi sharci markaasay waxay yidhahdaan haddana addararu laa yuzaalu bidarar dhibdhib laguma suuliyo dhibdhib laguma kaxeeyo markaasay haddana sii qaydeen oo yidhaahdeen addararu laa yuzaalu bidararin milihi aw ashadda minhu dhibta laguma zuuliyo laguma kaxeeyo dhibaato la mida ah oo u dhiganta ama mid ka weyn maxaa ka soo baxaysaa mid ka fudud waa lagu kaxayn karaa fii bacdi alaxyaan diraar iyo darar farqa udhaxeeya marka diraar wuxuu noqonayaa daara diraaran wa mudaaratan waa mufaacalo dhibtii laba geesood ka dhacayso oo dhibtii laysugu jawaabayo oo layska horgeynayo yacnii dhibtii buu markaa dhib qaabilsiinayaa darra fulaanun fulaanan hebel hebel bay isdhibayaan mid walbana markaa waa faacil waana mafcuul waxna waa dhibaya waana la dhibaya marka waxay noqonaysaa diraaran wa mudaaratan xadiiskii nabiga sal allahu aleyh wasalam waa kii ku soo arooray laa darara walaa diraar marka waxay noqonaysaa labada arrinba inay xadiiska ku jiraan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen diraarku wuxuu gudagelayaa dararka laakiin waxaa loo nasgareeyey si aan laysu odhan taasi waa ka hadhanta taasaa loo nasgariyey si dhibta loo zuuliyo ayaa axkaamta qaarkood loo sharciyeeyey waxaa ka mid a ah khiyaarka bayca ku sugan ama ha ahaado khiyaarulmajlis ama ha ahaado khiyaarushari ama ha ahaado khiyaarulcayd iyo khiyaarada la midka waa liisaalati darar waayo ruuxii waxbaa ka hoos bixi karaa ceeb baa ku soo bixi kartaa marka khiyaar in loo yeelay waa liisaalati darar dhibta in laga zuulinayo wey waxaa ka mid a ah shufcada xaqu shufca waxaa loo sharciyeeyey si ruuxan dhibaata aynay ugu dhicin oo mulkigii uu lahaayee nin wada lahaayeen isagoo aan isaga ogeysiin hadduu cid kale markaa ka iibiyo ou yidhahdo dhulkii halkaasee naga dhexeeyey iyo beertii sidaas ahaydee naga dhexaysay hebel nus baan lahaa nuskaygii baan kaa iibinayaa dee rubama inay ruuxa hadhow isku dhibaatoodaan qofkiina wax kasta waa noqon karaa marka xaq waxaa loo siiyey haddii isagoo aan la soo ogeysiinoo isagoo aanu odhan anigu iibsan maayo ciddaa doonto ka iibi uu iska iibiyo oo mid kale ka iibiyo xaqu shufca inuu yeelanayo istirdaad lmabiic shaygii la iibiyo inuu soo ceshado lacagtiina bixiyo damaanka ashyaada la baabi'iyey la qaandhabayaa waa liisaalati darar idraarkana waa saas leeg oo manfacada uu ruuxu wax ku intifaacayo inuu cid kale ku dhibaa dee mid u bannaan maaha marka dhibaatadii argoosiga ahayd waa kasii ballaadhanaysa waayo mufaacaladu wakhtiyada qaarkood baynay baabkeedii noqon ee gees keliya ka dhacdaa saas aawadeed ruuxa deriska ah ama labadii ruuxee guriga wada lahaayee midna xagga sare lahaa midna xagga hoose lahaa dabaqyadii kala duwanaabaa midba in leeyihi mulkigiisa kuma samayn karo wax qofka kala dhibaya hadduu yidhaha anigu hantidayda waa duminayaayoo de bal hadda waxaan ka dhigayaa si sidan ka fiican oo qofkii kale ay dhibaataynayso loo ogolan maayo laa dararun walaa diraarun jaari dhib iyo dhibis cid kale la dhibayaa midnaba ma aha mid soconaysa jaraa yajrii fahuwa jaarin faddurru laa yuzaalu bilidraari dhibaatada laguma zuuliyo dhibis cid kale la dhibayo wastaxib alyaqiina in shakun dara walcadama alasliya in khulfun cara wastaxib alyaqiina yaqiinta wehesho oo saaxiibso in shakun dara ay in dara'a shakun hadduu shaki soo dariyo yaqiinta wehesho daraada dambe waa mufasir ila faacilku ma taqadumi karo isagoo faacila ficilka kama hormari karo marka ka dambe waa mufasire waxay noqonaysaa in daraa shakun daraa jamcigaasna waxaa sidaa loogu jamcinayaa litaqriib wa ilaa qaacidadu waxay tahay laa yujmacu bayna almufasiri waalmufasar fasiraha iyo la fasiraha lama kulmiyo marka litaqriib bay uga jeedaan saas marka darada aynu ka horraysiinaynaa shakiga ma aha tan dambe waa mid kale taa markaynu sheegnana ta kale way iska dhacaysa qolyaha kuufiyiintu way qabaan dee inuu faacilku taqadumi karo laakiin basiriintu ma qabaan oo inta shardiyadii markaa isim kuma xigi karto ilaaba ilaa waa inay ficil ku xigtaa ima madkuuran wa ima muqadaran walcadam alasliya in khulfun cara waxaad kaloo saaxiibsataa oo aad sii weheshataayoo sii daa'imtaa alcadam alasliya cadamka asalka loo nisbeeyey in khulfun cara in caraa khulfun cara hadduu khilaaf soo darriyana cadamulasli waa inaad cuskataayoo saaxiibsataayoo weheshataa alyaqiinu laa yazuulu bishaki qaacidada abaa halkan uu sheikhu inoogu tilmaamaya yaqiintu shaki kuma zuusho yaqiintaasi ha ahaato cadam hore u jiray in la saaxiibsanayo ama ha ahaato xukun wujuudiyo hore u jiroo loo ogaaday in la saaxiibsanayo ku doonaba ha noqdeen ruux baa wuxuu ogaa inuu weyse qabo deedna wuxuu ka shakiyey weysadii ma kaa jabtay mise kaama jabin yaqiintii horuu saaxiibsanaya oo weyse qabka ahaa alyaqiinu laa yazuulu bishak waana tuu nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam falaa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixa yaanu markaa ka laabmino salaaddii ka bixin hadduu shakiyo ilaa uu ama cod maqlayo neefta codkeedii ama urteeda helayo bimacnaa yaqiin ilaa uu helayo yaqiin ilaa uu helayo waa inaanu markaa ka bixin hadduu shakiyadaa iska yeelano waxaa ka dhalanaysaa in shaydaanku ku talaacubo oo ku ciyaaro waswasada waa innaga haddeer sheegaynay aad iyo aad waa in laysaga jiraa waswasada iyo shakiyada badan in la raaco shaydaanku wax walba siduu qofka uga shaki gelinaayo ayaa marka dambe laga yaabaa dee inuu yidhaahdo dee diintii baad ka baxda baxday marka ruuxigu waa waalaya caqliga waa ka kaxaynaya dee waa inaanu yeelin dadka qaarkood waswasada waxay ka gaadhay inay salaaddii xidhan kari waayeen ragcadii koowaad buu soo taagay waa waaqico waa la arkay siduu sida allahu akbar allahu akbar u leeyahay buu markaa ragcaddii koowaad ka saaraa sidii buu u wadaa imaamku wuxuu salaamadnaqsadaa isagoo gacmahaasina daaleen ruuxaas allahu akbartaan intaa guraya salaadii u xidhmi weydey markii salaaddii laga baxo haddana halkan u baxay halkaa dambo haddana allahu akbartii ka guray allaahu akbar may allaahu akbar siduu sidii ugu wadu marka dambe daalay markaasuu nasto iska fadhiistay waa waaqic annaga aragnay mid kale waxaa lay sheegay kaa kale ma arage waysadii inuu isaguna ku dhibaatooday wuxuu maqlay juska ugu horreeye wejiga iyo niyadu waa inay isla mar dhacdaa markaasaa dabeedna marka sidaasuu dabeedna ugu dhuftaa wejiga niyadii la eeganaya may iskuma beegmin ku celi bab ku celi ya markaasa markii dambe wejigu barara waa imtixaan marka waxyaalahaas waa in layska jiraa bes waad niicisa khalaas waxaad imka adigu leedahay hadduu shaytaan kugu yidhahdo malhid maxaad odhan lahayd miyaad ka yeeli lahayd adoo wax cunayn waxba maad cunin ma yeeli lahayd haddaa saad uga yeelaysa markiisa waxba maad niyeyn allahu akbarta maad odhan waad ogtay inaad tidhi may ra'daa wax ka sii ahaayeen ama hamsadaa wax ka sii ahaayeen waxaa tuura ya haddii kale marba waxaa u yimi inaan dhallinyaro ah cafaahu allah oo yidhi afar sano ma soomin ya maxaad u soomi weydi waxaan u soomi waayey buuhi marba shaytaankaa wuxuu igu odhanayaa warniyo waxaasaad ka shakido waad gaalowday oo muxuu ku odhanayaa dee waxay waxaasu igu odhanaya arrunbaa isoo hormarayo oo markaasoo masalada xukun yeelan mar haddaanad xukun ka yeelanna milladdii waad ka baxday waa khatar marka dadka waa taa uu tilmaamaya abu xamid alghazaali waa khablun fi lcaqli aw jahlun bisharci dadka waxyaalahaasi ku badan yihin waxay u bahan yihin dhakhtarna waa u baahan yihiin dhakhtar maskaxeedna inay u tagaan way u baahan yihin waxaa dhici karta xoogaa dawaana marka la siiyo xaggan marka sharcigana masaa'isha loo sheego ilaahayna u baryo inuu ladnaado oo caafimaad u helaa laga yaabaa marka yaqiinta asalkaa la saaxiibsanaya haddii asalkaad ogayd ay tahay inaad weyse inaad weyse qabin haddaad isku ogeydood ka shakido ma weysaysato talow markii mise maad weysaysan maxay noqonaysaa xukunkeedu inaanad weyse waajib inay kugu tahay inaad weysaysato aad weyse la'dahay aanad weyse ayaa xukunku noqonaya alaslu baqaau maa kaan calaa maa kaan waatay culammadu yidhahdaan cadamka asliga ah waa qaacido laysku waafaqsan yahay culammadu biitifaaqi ahlicilmi waana gudagelaysaa xagga cibaadaadka iyo xagga mucaamalaadkaba waxay yidhahdaan culammadu alaslu bara'atu dimma asalku waxa weeye dimmadu inay beri tahay ayna mashquulo ahayn takliif ka beri tahay shaygaasi waajib ma kugu yahay mise kuguma aha haddaanaad mar markaa taxaquqin inuu waajib kugu yahay muxuu noqonaya xukunkiisu dee inaan waajib kugu ahayn saasuu noqonaya sidaas ayuu noqonaya alaslu fii kulli xaadisin taqdiiruhu fii aqrabi zaman wax kastoo soo dariyey waxaa u asalaa in lagu qadaro wakhtiga ugu dhow wuxuu arkay macawistii uu ku seexan jiray oo raad leh goorta uu ixtilaamayna ma oga goormuu ka soo qaadaya wiigganba waa ku seexanayey waxay culammadu yidhaahdeen wakhtigii ugu sokeeyee suuragal ay noqotaa lagu qadarayaa way asalku muxuu ahaa inaanu jirin markii hore waa shay xaadioo soo darriyey hurdadii kuugu dambaysay aad seexato baad ku qadaraysaa inaad ku ixtiraamtay waad maydhanaysaa intaa wixii ka dambeeya salaadihii tageyna qallaynaysa alalu fi kuli xaadiin taqdiiruhu fi aqrab zaman alaslu fi sifaati alcaarida alcadam waxaa u asala sifooyinka soo darriyey inaynay jirin shay baa ruux laga iibiyey shaygiibuu qabsado waa qaata muddo dabadeed buu idhi shaygaad iga iibisay ceeb buu lahaa oo maciib buu ahaa ya ceebtu ma wax iska asliyaba mise waa wax caaridoo soo darriya waa wax caarida waa soo darriyaa idan caddayn inuu keeno mooyaane waxaad iga iibisay ceeb buu lahaa lagama aqbalayo bayina looga baahanya biduuni bayina lama aqbalayo isagoo habeenkii ramadaan jooga ayuu wuxuu ka shakiyey waagii ma dilaacay mise ma dilaacin maadaa yafcal wuu joojinaya soo maa wuu cunaya waayo wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr xataa yatabayana waata ibnu cabaas laga sheegay inuu yihi kul maa shakakta xataa laa tashuka cun intaad shakinayso ilaah shakiga kaa baxo aa weydo waayo ilahay wuxu uhi xataa yatabayana xataa tashuka lama odhan ilaa ku kala caddaanayso maalintii ramadaan wuu soomanaa dabeedna wuxuu ka shakiyey daruuraad jira qoraxdii inay dhacday iyo inayna dhicin maadaa yafcal muxuu samaynaya alaslu baqaau nahaar asalku wuxuu ahaa maalintii inay baaqi tahay wuxuu ka shakiyey habeenkii inuu soo galay oo maalintii baxday marka yastasxibu alasla asalkiibuu istisxaabaya ilaa uu yaqiin helo alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma zuusho masaa'il badan baa calaa kulli xaal ka dhalanaysa wastasxib ilyaqiina yaqiinta saaxiibso oo wehesho in shakun dara ay indara'a shakun hamzadii waxaa loo bedelay alif baa loo bedelay waa min takyiiraati alhamza waalcadam alasliya cadamkii asalka loo nisbeeyeyna saaxiibso in khulfun cara ayn cara khulfun cara hadduu khilaaf soo dariyo khilaaf hadduu soo dariyo cadamu lasli istisxaab oo waxaa tahay asalku saasuu ahaa waxakim alcaadata fi ma lam yarid taxdiiduhu sharcan ka xirzin wactamid waxakim alcaadata caadada xaakim ka yeel fii ma lam yarid waxaanu soo aroorin taxdiiduhu xadaynta lagu xadaynayo lagu tacriifinayo sharcan sharciga gudihiisa ka xirzin taa tusaalaheedu waxay ahaatay waa sida xirsigoo kale waa shayga lagu xafidee lagu ilaaliyo wactamid laakina maa nasa calayhi alculamaa ha yeeshee kii ay culammadu nasgareeyeen oo tasriixiyeen faqbal aqbal fadaa bacda taxari wastaxkama fadaakaasi bacda taxari yacnii hubsasho dabadeed loo hubsaday oo loo qasday sida saxdaa in la ogaado ayuu ahaaday hubsasho dabadeed buu xasilayoo ahaaday istaxkama yacnii wuxuu noqday markaa mid muxkama ama istaxkamo khabarkiiba laga dhigo fadaakani istaxkama waa sugmay oo mid muxkama oo sugan buu noqday bacda taxarii hubsasho dabadeed loo hubsaday ayuu noqday mid sugan oo muxkam ah wuxuu halkan sheikhu inoogu sheegayaa qaacidada ku saabsan alcaadatu muxakama caadadu waa mid xaakim laga yeelay oo iyadaa xakam laga dhigaya curfigiiyo caadadaa loo noqonaya ahlucilmiguna saas iyadaa bay tilmaameen in curfiga muxakam laga dhigayo isaga loo noqonayo wixii sharci iyo luqa toonna aan lagu xadidin waxaa laga deliishadaa adilada caamka ah waamur bilcurfi yacni curfiga amar iyo bilmacruuf nusuusta ku soo aroortay iyo bimacruufin adiladaasa laga qaadanaya khudii maa yakfiiki anti wawaladaki bilmacruuf marka curfiga iyo macruufka nusuusta ku soo aroortay baa laga deliishanaya cabdullahi bn mascuudna waxau ihi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fa huwa cinda allahi xasan waxay muslimiintu ku ogaadaan oo u arkaan inuu wanaagsan yahay ilahay agtiisana waa wanaagsan yahi waxay yidhahdeen culammadu wuxuu sheegayaa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam inuu tilmaamaayo ama inuu ijmaaca tilmaamaayo ilaa almuslimuuna buu yidhi bacdulmuslimiina ma odhaneen wamaa ra'aahu almuslimuuna qabiixan fahuwa cinda allahi qabiix ibnu cuthaymiin waa ka odhanaya wakulu maa ataa walam yuxadadii bisharci kalxirzi fabilcurfi xuduudi wax kastoo yimi oo aan sharciga lagu xadayn oo xad loogu yeelin curfiga ku xadid curfigaa loo noqonayaa dhe iminka baabu sariqa marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa waa akhdu maali lhayri maal cid kale leedahay qaadashada la qaato khufyatan si qarsoodiya loo qaato maalkaana aanu mulkina ku lahayn shibhu mulkina aanu ku lahayn si khufyaa inuu qaato qarsoodi ah uuna ka qaato xirzi mili waxaa xoolahaasoo kale lagu ilaasho ee lagu xafido xoolaha waxa lagu xafidayaee lagu ilaalinayaa waxay ku kala duwanaanaysaa bixasabi alabwaab meel walba waxa caadadu ku dareerta in lagu xafido ayaa loola noqonaya xoolaha waxaa xirsi mili u ah dee xeradooda inay ku jiraan xeradiiya waa ku jiro ku oodan haddii cidi ay oodii ka jiido oo ya wax kala baxdo xirsu mili buu kala baxay laakiin dahabkiiyo lacagtii hadduu xerada dhex dhigto ka warran hal waa maxruus xirsi ma sababtu maxay tahay curfiga kuma dareerin in dahab iyo lacag xerada markaa in la dhigo xerada geela ama xerada adhiga marka wuxuu noqonayaa maal daaic ah baabusariqa soo geli ya baabusariqa ma soo geliyo marka bixasabi alabwaab bay ku kala duwan tahay xirsulmisliga oo laga eegaya qabdiga marka culammadu ka hadlayaan maxaa qabdi noqonaya wixii la kala iibsanayey ila baabu riba oo kale marka la joogo ribowiyaadka labadii noocee isku jinsiga ahaa ee ribowiga ahaa iyo labadii kale jinsiga ahaa laakiin ribowi ahaa ciladana isku mid ka ahaa bihada shardi waxaa loo shardinaya qabdi iyo dembiyad qabdigii muxuu ku xasilaya dee qabdigii waxaa la eegayaa curfiga ayaa loola noqonaya ribowiyaadkoo keliya ma ahee hibadii iyo markaa ashyaa badanoo kale ayaa soo gelaya qabdigii markaa soo gelaya maxaa qabdi noqonaya waxaa waa qabdiya iyo ma qabdin waa la isku qaban karaa cumuuman ba markaa buyuuca iyo ijaaraadka maxaa qabdi noqonaya guri baa nin iibsaday gurigii intii markuu iibsaday intii aanu ku soo wareegin ayaa gurigii wax ku dhaceenoo gurigu waa dume ma ninkii horeu ka dume mise ka dambu ka dume qabdigaa la eegayaa hadduu kii damaankii ka hore ku jiray weli oo aan qabdi dhicin dee wuxuu noqonaya aduu kaa dumay waxaad iga iibisay ima soo gaadhin aniga aduu kaa dumay haddii laakiin lagu wareejiyey dee waxay noqonaysaa aduu kaa dumay iibsadow aduu kaa dume aniga igama dumin marka qabdigu wuxuu noqonayaa takhliyo in guriga wixii yaallay looga saaro furahana lagu wareejiyo ama isagoo ha u soo guuro ama yan u soo guurin hantida maguuraankaa saasaa u qabdia wuxuu kaloo haddaba shiikhu sheegay waxay culammadu nasgareeyeen sideeda waa in loo qaataa ee xad u yeeleen sida inay yidhahdeen aqalu lxayd waa intaa waa yowman wa leyla akar lxayd waa hamsata cashara yowman aqalu nifaas waa intaa akaru nifaas waa intaas iyo ashyaada la midkaa butlaanka salaaddu inay xarakaadka ku burayso faraha badan leh marka laga eegaayo culammadu waxay yidhaahdeen saddex xaraka iyo wax ka badan oo israaca ayay ku buraysaa salaaddu waayo saddexdii kasiir baa la ictibaarinaya inay badanta nas ku soo arooray saddexana ma jiro ashyaada wuxuu leeyahay shiikhu sidooda loo aqbalaya laakiin ashyaada hore ku saabsan lxayd iyo lxayd iyo nifaas iyo akarunifaas shiikhu haba yidhahdo sidooda loo aqbalayaa fiihi ma fiihi baxsi baa masalada ka furan culamaduna iskuma waafaqin waana masale culamadu ay isku khilaafsan yihiin istiqraa baana lagu sameeyey istiqraaguna naaqis bu ahaa waa yahay calaa kulli xaal taa waxaa loola noqonayaa meelaheedii laakiin horu kugu soo sheegay shiikhu oo kugu yidhi masaa'ishaan tusaalaynayo ma aha ilaaba ilaa inaan arjaxayo laakiin tan tusaale keliya ma ahee dee nadmiga beyt ka miduu ku tilmaamay laakiin maa nasa calayhi alculamaa faqbal fadaa bacda ataxari istaxkama ha hadday culammadu isla ogolaadeen laakiin hadday culammadu isu khilaafeen oo sida iyo sidaba la yidhi qowlka qaarkood miyuu ka awlaysan yahay kuwa kale qaacidaduna saw maaha fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuul in kitaabkiiyo sunnada laysula noqdo marka calaa kulli xaal masalada ayada fiihi baxsun wuxuu sheekhu yidhi waxakim ilcaada caadada xaakim ka yeel fii maa lam yarid taxdiiduhu waxaanu soo aroorin xadayntiisu sharcan sharciga gudihiisa lagu xadaynayo ka xirzin waa sida xirziga xirsulmiliga maxaa xirsulmili noqonaya baabusariqa marka laga hadlayo waxaa la mida qabdiga iyo ashyaada kale la midka wactamid cusko sidaa marka waxa curfiga ay ku sugan tahay u ictimaada u cusko maxaa sidaa loo yaqaanaa dheh wakhtiyada qaarkood waxaa laga yaabaa ruux inuu ku yimaado kugu yidhaahdo saa iyo saasaan idhi maxay noqonaysaa waa in la ogaadaa sida uu yidhi waxa loo yaqaano ya marka ashyaada qaarkood waxaa loo noqonayaa curfigaa loo noqonaya laakiin curfigu hadduu yahay mukhaalif lisharci hadduu yahay oo la ogaado inuu sharciga khilaafsan yahay wuxuu noqonaya marduud ayuu noqonaya lianna alcurfa xiinaidin hayru macruuf curfigaasi wuxuu noqonayaa midaan macruuf ahayn buu noqonaya ya ee munkar buu noqonaya macruufnimadii waa ka baxay waxay kaloo yidhahdaan baabka shuruudda marka laga hadlaayo almacruufu curfan kalmashruudi shartan wixii curfi ahaan loo yaqaanaa waxay ka dhigan tahay in sharti ahaan loo yidhi saasay ka dhigan tahay laakina maa nasa calayhi alculamaa ha yeeshee kay culammadu nasgareeyeen faqbal aqbal fadaa kan ay culammadu nasgareeyeen istaxkama waa sugnaaday bacda ataxarii hubsasho loo hubsaday dabadeed oo tatabuc lagu sameeyey oo aad loogu hubsaday dabadeed buu sugnaaday saddexda xarakee mutawaaliyaadkii inay kasiir yihiin ayaa la gartay oo la ogaaday haddaynay mutawaaliyaad ahayn saddexda xarako waxba ku buri maayaan dhallinyarada qaarkood markay tukanayaan xarakaadka salaada way farabadiyaan oo xoqxoqonaya oo waa inaad digtooni ku jirtaa oo xarakaadka iska ilaalisaa laakiin mar inaad halkan xoqoto oo mar aad marada hagaajisato oo mar kale aad sanka taataabato oo ya de waxa weeye salaaddii lacib baad ku jirta mi ciyaarasa ilaahay baad la munaajoonaysaa marba waxaa dhacday waa hore ayaa nin itujiyey markaasuu xarakaadkaa badan sameeyey dabeedna waxa weeye salaaddii waan ka goostay markii dambean u sheegaan ku ni xarakaad badan baad samaysayo salaadaadi waxaansi ma asixin marka waan kaa goost ya marka dhaqdhaqaaqa waa in aadna isaga jiraan dhallinyarada aad buuga dhacaa qaarkood ma wadaha waa in digtooni aad ku jirtaa iskaantarooshaa laakiin marba inaad meeshaa doonto taabato ta noocaasi waxa weeye waa arrin halata weeye uskunuu fi salaa nebigu wuxuu amray sala allahu aleyh wasalam in salaadda lagu xasilo ina fi salaati la shuqla salaadda mashquul baa ku sugan almashhuulu laa yushal soo qaacidadu mahayn marka waxa weeye waa in dhaqdhaqaaqa la iska ilaaliya faraha badan leh waxaan kaloo tambiihinayaa dhallinyarada qaarkood markay qofacayaan oo kale hadday salaadda ku jiraan iyagoo isle qofka idinku xiga ixtiraama ayaa laga yaba in la foorarsado hoos yani markaa uu foorarsado tan noocaasoo kale waa qalad waa in waxa weeye marada dacalkeeda ama cimaamadda dacalkeeda waa inuu markaa saaraa yani markaa afka u saaraa iyo sanka u saaraa hadduu qofacayo ama hindhisayo aadaab ahaanna marka jamacoo kale sida loo fadhiyo qofkii qofac iyo hindhiso iyo wax qabtaan sida markaa soomaali badani ay samayso inay gacanta sidan ku tidhahdo afka ha yeelin marada dacalkeeda afka saar miisanka waa inaad saa u saartaa si aan markaa waxaw nakaskaagii waxba uga soo bixin caafimaad ahaanna saasaa fiican laakiin adoo cimaamad sita ama go sita inaad markaa waxa gacanta saa tidhaahdo oo hawadii xagg xaggaba ka dhaafto oo gacantii markaa jermiskii markaa uu ka buuxsamo hadhowna dadkii aad ku salaamayso iyadoo jermiskii qofcu ka buuxo aadaabta mid ku fiican ma aha waa inaad ku dadaashaa inaad waxa weeye marada dacalkeeda aad markaa afka iyo sanka saarto xataa dhakhaatiirtu waxay yidhahen haddaan markaa mare kala sidan shaarkaaga ama qamiiskaaga dacalkiisa waa inaad saa intaad usoo jiiddo aad markaa saa u saartaa hada min alaadaab wa taxrumu alxiilatu fii ayi camal way xaaraan noqonaysaa xeeladdu fii ayi camal camal kasta gudihiisa in xeelad lagula yimaadaa xaaraantii lagu bannaysanayo waxay noqonaysaa mid xaaraana bal qiila ka soo guurtaase waxaa la yidhi maa yucmalu biha faqad batal wixii xeelad lagu sameeyaa waa bure oo camalkaasi wuxuu noqonayaa camal baatila buu noqonaya xeeladda markay culammadu ka hadlayaan xeelad xaaraan xalaalaynaysa oo lagu banaysanayo ama waajib lagu ridayo in lala yimaadaa ma banaana waxaana nabiga sala allahu aleyh wasallam laga soo wariyey xadiis ay culamada qaarkood taxsiiniyeen oo odhanaya laa tartakibuu martakabat alyahuud fatastaxiluu maxaarima allahi biadna alxiyal ibnu batah wahayruhu ayaa soo wariyey ibnu kasiirna waxau ihi sanadkiisu waa jayid laakiin sheekh albani waa daciifinaya sanadkiis haayat lmaramka laakiin xadiis kaleoo saxiixa jira oo ku macno dhow xadiis kaleoo sheegaya nimankii yuhuudda markii laga xaaraantinimeeyey shuxuumtii markii laga xaaraantinimeeyey aayaddii suurat lancaam wacala aladiina haaduu xaramna kula dii dufur wa min albaqari walghanami xaramna calayhim shuxuumahuma ayay waxay sameeyeen shuxuumtii xaydhiya waxyaalihii bay shiileen markaasay subaggii kala baxeen subaggii markay kala baxeen ayaa magicii isbedelo dee shaxmigu markii hore ahaa soo markii dambena wadak buu noqday ya subaggii xaydha ahaabay dabeedna markay isaga iibiyeen dabeedna lacagtii bay cuneen imise waa siday sameeyeen fajamaluuha fabaacuuha akaluu samanaha waa xeelad bay saa u samaynayaan annagu markaa manaanu cunin waxaanu iibinayna markaa xaydha lafteedii ma aha xaydhii lafteedii waxba kumay darsan way sii iibiyeenoo dad kaley ka iibiyeen lacagtii bay qaateen lacagtii bay cuneen kullu haada waxay ahayd taxaayulun xeelad inay ka samaynayaan wixii ilahay xaaraantinimeeyey ina allaha idaa xarama shayan xarama amanahu ilahay hadduu shay xaaraantinimeeyo lacagtiisana waa xaaraantinimeeyey waa haabit qur'aankana waxaa laynoogu sheegay nimanka yuhuuddaa ah marka lagu yidhi maalinta sabtida ha ugaarsanina oo kalluunkii waa lagu imtixaanaya sabtidii uu noqday mid aad u fara badan maalmihii kalena markaa baddii ku soo yaraaday meelihii dhowaaye ay wax ka ugaadhsan jireen ayay waxay maxaanu samaynaa markaase waxay maalmaha sabtida ka horreeya aan markaa qodno meelo markaa waxa godad ah aan qodno gacamana aan u soo jeexno meelahaas marka waxa weeye baddu markay ku soo caarido kalluunku ha inoogu hadho ama shabakada aan ku ridanno maalmaha hore oo badda ku ridanno markaynu ku ridanno markay inoo galaan maalinta sabtiya inaan kala bixin axadda aan kala baxno waa tii lagu ciqaabay ee lagu halaagay mawduuca ku saabsan alxiyal xeeladaha loo samaynayo xaaraan in lagu bannaysanayo ama waajib in lagu ridaayo alcalaamatu ibnulqayim kitaabkiisa iclaamu almuwaqiciin aad iyo aad buu ugu dheeraaday dhowr boqol oo safxo ayuu kaga warramaya masaladaas saddex boqoloo safxa inay gaadhaysaa dhici karta marka xeeladaha aad iyo aad buu ugu dheeraanayaa waxyaalo badanna waa u deliishanayaa ibtaalulxiyal shaikhulislaam ibnu taymiya wuxuu qudhisu leeyahay kitaab la yidhaahdo ibtaalulxiyal la yidhahdo ayuu leeyahy waa matbuuc waa la taabacay marka baabka xiyalka in lala yimaado ma aha wixii xaaraan markaa lagu bannaysanayo ama waajib lagu ridayo ama shay xaaraana lagu banaysanayo ama shay xalaala lagu xaaraantinimaynayo taasna sheikhu waxyaalo badan buu ka tusaalaynayaa waa sida xeeladaha loo banaysta buu odhanaya nikaaxulmutca ama taxliilka ama ashyaa badan oo kaleo la mida ah. waxaana culamada qaarkood ay yidhaahdeen wixii xeelad lagu sameeya waxay noqonayaan wax baatila ah. waa sida fuqahada xanaabiladu ay u yidhaahdeen buu yidhi haddii gabadhii saddexda lagu furay ee dalqadiheedii saddexda ay dhammaystirmeen u ruux doono inuu niyatu taxliil uu u guursado nikaaxaasi wuxuu noqonayaa mid baatila ah. haddayaan laguba dhawaaqin baatil buu noqonaya waxaa la mida yidhaahdeen haddii ninku gabadhuu qabay uu furo isagoo sakaraatul mawt ku sugan si uu dhaxalka uga qadiyo u furo dhaxalka ma seegayso oo way yeelanays cumar bnu khataab baana xukumay nin baa furay gabadhu qabay ayaa isagoo sakaraadaya ayuu furay saddexdii dalqadood buu u dhammaystiray oo waa furay dabeedna cumar baa yidhi inuu dhaxalka seejiyuu doonayaa dabeedna dhaxalkii waa u xukumay markii uu dhintay saas aawoodee fuqahada xanaabiladu waxay ka qaateen ninkaasi xanuunka hadduu u dhinto gabadhaasi intii aynay guursanin ama ciddadii ha ku jirto ama yaynay ku jirin ama aynay ridoobin oo diinta ka bixin way dhexlaysaa wa taxrumu lxiilatu xaaraan bay noqonaysaa xeeladdu fii ayi camal camal kasta gudihiisa bal qiila ka soo guurtaasee waxaa la yidhi maa yucmal biha wixii markaa la sameeyo biha ay bilxiilati xeelad lagu sameeya faqad batal xaqiiqe waa buray laa yasqutu almaysuuru bilmacsuuri laa yasqudu ma dhacayo almaysuuru kii sahlana ee la awoodayay bilmacsuuri midaan la kari karayn ku dhici maayo facmal bima staacta min mamuuri facmal samee bima staacta waxaad kari karto min ma'muurin mid laysamray aa samee wajtanib iljamiica ka dheerow dhammaan min maxduuri yani wax la xaaraantinimeeye ka fogo oo ka dheerow kama ataa fi lkhabari alma'suuri sida ku yimi khabarkii markaa la soo naqliyee la soo raray waxaa kaloo loo soo naqliyaa sida sharaxaba uu ku sheegayo kama ataa fi lkhabari almashhuuri sida khabarkii caanka ahaa ku sugan qaacidada uu sheikhu inoo sheegaya waxay tahay almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur wixii la kari karaa kuma dhacayo waxaan la awoodaynoo la kari karin shay baa la awoodi waayey laakiin wax kalaa la awoodi karaa wixii la awoodi karo waa lala imanayaa oo loogama tegayo waxaan lama kari karo yaani shay kalaan la kari karin looga tegi maayo maalan shaygii waajibka ahaabaa qadarna lala iman karaa qadarna lalama iman karo ma laga wada tegayaa maya intii lala iman karaa lala imanaya waayo nebigu wuxu uhi sal allahu aleyh wasalam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum haddaan amar idin amro waxaa kari kartaan kala kaalaya iminka arinka ku saabsan zakaatulfitriga haddii qofku aanu awoodi karayn zakaatulfitriga oo dhammaystiran inuu bixiyo laakiin qadar zakaatulfitrigii ka mida uu haysto waxaa la odhanayaa qadarka aad haysato bixi wax kalena kuma saara almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur saasaa la odhanaya faataquu llaha ma staactum salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin kolba sidaad awoodi karta u tuko laakiin waxaa laga reebayaa soonkii maalin dhammaystiran haddaanu kari karin oo qadar ka mida maalintii inuu soomo awoodi karaayo lama odhanayo qadarkaas soon lianna asawma laa yatabacad soomku ma kala hadho waxaa la mid mida raqabo dhammaystiran haddaanu awoodi karayn inuu xoreeyo bacdu raqaba laakiin uu kari karayo yadana lama odhanaayo qaybtaa raqabada ka mid mida xoree ee wixii ka dambeeyey uu intiqaalaya laakiin shayga xaaraantaa ka wada fogow waidaa nahaytukum canhu fajtanibuu haddaan wax idinka reebo ka wada dheeraada laa yasqutu ma dhacayo almaysuuru kii sahlanaaye la kari karayay bilmacsuuri midaan la kari karaynoo adkaaday ku dhici maayo samee bima istatacta waxaad kari karto min ma'muurin mid la amray ah wajtanib iljamiica dhammaan ka dheerow min maxduuri kii la xaaraantinimey kamaa ataa fi lkhabari alma'huuri sida ku yimi khabarkii la soo naqliyey ku yimi xadiiskii nebiga sala allahu aleyh wasalam laakiin haddii maxduuraadkii daruura iyada waa lagu bannayn karaa oo daruuro waa ku bannaanaadaa sida uu dibba inooga keeni doono abyaadda soo socota inoogu iman doonto wallahu aclam